بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله هنكب الله بأن آيات كنتن إيا السقال إلى آيات تضباطا إيا شان سورة الإسراء آيات آخر الدرس قدام بيسوحيات وين من قرية إلا نحن مهلكها قبل يوم القيامة qaryad kasta oo jirta inta qiyaamaha ka horeysaa la halaagi ama waa la cadaabi cadaab adag wama manacana marka nooma diidin nagama mancin an nursila inaan soo diro bilaayaati aayadihii mucjizaadka ahaa ilaa an kadaba inay beeniyeen mooyeen bihaa aayadaha alawaluuna kuwii hore waataynaa waan siinay amuuda qoladii reer amuud layidhaha annaaqata hashii markay weydiiyeen mubsiratan xaalo ay tahay tu iftiiminaysa xaqii bay iftiimin hashaasi hal mucjizaday ahayd fadalamuu way dulmiyeen bihaa hashiyo way beeniyeen wamaa nursilu ma diro bilaayaati ilaa takhwiifan cabsigelin mooyaane allah subxaanau watacaala aayadaha markay nabiyullaahi maxamed aayadda weydiiyeen oo war ambiyadii hore ka horreysay dad baa dadka nooleyn jiray dad baa wax walba samayn jiray adigu waa ku sidee bay dhahay markaasuu alla leeyahay aayadaha waxaanaan u dirin dadkii horaa beeniyey dabadeedna waa halaagay intaasaa daba taala dadkii horaa beenay markii haddii aayad la diro oo la beeniyo waxa wey waa la halaagi dadkaa waay nabilahi maxamed alla markuu ka codsaday inuu aayad u keeno haddaad doonto waanu keenaynaaye laba mid dooro in ummadaadu ay saa ku ahaato oo laga yar dibdhigo oo muminiin baa ka dhalan doonte eh. iyo inaa inta aayadda la keeno hadda la halaago taa danbaa nabigu doortay marka reer samuud si gaaraa ah loo soo qaaday dadkii aayadaha loo keenay ee beeniyey nabiyullaahi saalix bay ku yidhaahdeen hal foolanaysa ama hal dhalaysa nooga soo saar salaxan hadaad wax tarayso hal riman baa sayixin ka soo baxdo ilmay dhashay wuxuu yidhi markaa ceelkaa iyadu hal maalinay leedahay idinkuna hal maalin halka maalinta iyadu cabaysa kalkeeda caanay ku deeqay waa kay dee wixii la ay u sameeyeen ay aashii boqnagooyeen sidaasaa loo soo qaaday marka aayadaha alla subxaana wa tacaala waxau u diray xikmada ku jirta way takwiifa cabsigelino inay dadku ku baraarugaan waayo aragnimo ka qaataan oy toosaan yaa la doonaya saasaa aayadaha loo keena dayux hadduu madoobaado iyo qoraxdu hadday madoobaatay nabigu waa ka yidhi maalintii ibraahim dhintay wiilkiisii yay madoobaatay markaas la yidhi wiilka dartii bay u madoobaatay qoraxdu ruux dhalashadii iyo dhimashadii midna uma madoobaatay waa aayad buu yidhi markaa salaada xaggeeda u ordu yidhi nabigu wamaa manacnaa nagama mancino nooma diidin an nursila inaan diro bilaayaati aayadihii mucjizaadka ahaa ilaa an kadaba inay beeniyeen un mooyane bhaayadii alawaluna marka kuwii hore mar hadday beeniyeen ee aayadda haddii la keeno oo la beeniyo ciqaabbaa meesha ka dhala wey macnaha marka ciqaabtaasoo alla ka dib dhigaya waataynaa waan siinay samuuda qabiilatu samuud annaaqata hashi mubsiratan xaalay tahay hashi tu wax lagu baraarugaya fadalamuu way dulmiyeen bihaahashi bitagdiibiha beeninteedii ay beeniyeen inay mucjizo tahay wamaa nursilu ma anaan dirin bilaayaati aayadaha ma diro ilaa takwiifan cabsigelin mooyaane dadkaa lagu baraarujinaya waa cabsigelin aayad markii la arko waid qulnaa wadkur xusbaa layidhi id wakti qulnaa aan ku nidhi laka adiga ina rabbaka rabbigaa axaada koobay binnaasi dadka wuu koobay yani isagaa gacanta ku hayo waxa qalbigooda ku jira iyo waxa dhaqdhaqaaqooda kulligood allah baa koobay wamaa jacalnaa ma anaan yeelin aruyaa ruyadii allati ruyadii araynaaka aan ku tusinay habeenkii isrihii ilaa fitnatan imtixaan mooye linaasi dadka la imtixaani washajarata geedii na waxaan ka yeelnay imtixaan almalcuunata lagu lacnaday fi lqur'aani qur-aanka wanukhawifuhum waanu ku cabsi gelinay oo dadka geedaa malcuunadaan ku cabsi gelinaynaa geedkaasaa naarta ku yaalla laleeyahay famaa yaziiduhum uma ziyaadinin ilaa duqyaanan kibir mooyaane kabiiran oo weyn ayaddu waxay tilmaamaysaa nabiyullahi maxamed baa laleeyahay dacwada gudo dadka oo dhan anaa gacanta ku hayo koobay waxba ku yeeli mahayaane dacwada gudaa nabiga lagu leeyahay ruyaduna waxa wey waxay u badantahay qaar baa waa ruyadii eh, xudaybiye intii ka arkay oo sanad kalead kacbada tegaysaan deedna ay suuroobi weydo dad badan sheekayntaa ma ah waa ruyadii waa ruyatu cayni waa tii israha ahayd wey waa tii israahayd isagoo nabigu maka jooga habeen la guuriyey markaasaa baytulmaqdes la geeyey samadaa la geeyey markuu noqday arootii carabi maxaad haysaa bay yidhaahdeen guuray meel ma baytulmaqdes baa laii guuriy markaasayna war ninkaan baleega laba laba bilood sii socodna waa bil soo socodna waa bil markaasuu le habeen baan kasoo laba goor noqday abubakr sidiiq bay u tageen oo yidhaheen saaxibkaa wuxuu yihi ma maqashay ha ma yidhi sidaa waan rumey wuu yimid nabiga u weydiiyey wuxuu dadkii ku yidhi khabarkii samada uu ka keenay baa ma rumeeyey ma dhul baana rumaynayni bu marka iyadu waa taa wey waxyaabihii la tusay ee ruyada dad badbaa ku fidnoobay waxay yidhaahdeen suuragal ma aha bay dhaheen ruyadaas uu habeenkii isrihii arkay dad badan baa waxay ma suuragal aha oo aada way geedda malcuunadihiina waa geedka zaquumka la yidhaah shajaratu zaquum naartay ka baxdaa markaasuu abujahal baa wuxuu yidhi naarta dhagaxa gubaysa yuu maxamed sheegi in geed ka baxo ka dhex baxo say u suuragal tahay markaasuu intuu timir iyo soo qaatay subag burcada oo isku cuna buu yihi taaqamnaa taaqamnaa waa waxa zaquumku maxamed inugu cabsiinaya waa ruyadaasi sidaasay fidno u ahayd iyo shajaratu malcuuna shajarada malcuuna waxaa loogu bixiyey dad malcuuniina iyay dheef u tahay saasa malcuuna loogu bixiye wey allah wuxuu leeyahay wadkur xus id waqti qulnaa aanu nidhi laka adiga aanu kugu nidhi ina rabbaka rabbiga axaada wuu koobay binaasi dadka dhinac walba wuu ka jiraa wuu hayaabay ka dhigan tahay xukuma adiga waxba ku yeeli maayaan wamaa jacalnaa ma anaan yeelin aruyaa ruyadii alatii ruyadii araynaaka aan ku tusinay oo ruyatu cayn ishaada aad ku aragtay ilaa fitnatan imtixaan mooye linaasi dadka la imtixaanoo la fidneeyey iyo washajarata geedii almancuunata washajarata geedii waxay ku cadfan tahay ilaa fitnatan iyo washajarata almalcuuna sidaasoo kale geedii iqur'aan lagu lacnaday waa zaqum waay marka intuba fitni ahay shajaraduna wakaa abujahl sidaa u hogaamiye oo yidhi zaquumka laydin sheegi waa waxan qolyana waxay yidhi ma suuragal aha intuu xalay halkan ka tegey oo baytulmuqdis oo sanawaada uu tegey suuragal maaha bay dhahay wanukhaawifhum shajarada waanu ku cabsigelinayna wargeedaasoo naar ah idinka horeyse war iska ilaaliyaan leenahay famaa yaziiduhum takhwiifkaasi uma ziyaadinin ilaa duqyaanan kibir kabiiran oo weyn mooyaane wadkuri xusadna id wakti qulna aanu ku nidhi lilmalaaikati malaaigta usjuduu u sujuuda aadam u sujuuda fasajaduu way sujuudeen kulluhum dhammaantood ilaa ibliis mooyaane qaala wuxuu yidhi asuduma waxaan u sujuudi liman axad khalaqta aada abuurtay dhiinan dhooba aad ka abuurtay mid dhiinan dhooba aad ka abuurtay qaala wuxuu yidhi haddana madaxadaygiibuu sii watayoo ara'ayta bal allow ka waran ara'ayta bimacnaa akhbirni bay ka dhigan tahay haadaakaa alladii kii karamta aada sharfisay calaya aan iga sharfisay lain ilaa yowmi qiyaamati qiyaamaha yoomkiisa laxtanikana waan dacayan dacayda ma taqaan adduunyada inta la xidhaa la hogaansana waan dacayan macnaa waa lumin bay ka dhiganta waa duufsan duriyatahu caruurtiisa ilaa qaliila wax yar mooye dadka mukhlisiinta ah mooyaane allah subxaanau watacaala hadda waxaa ibliisku malaaigtu ku dhex nool ku dhex jiri jiray waa jin isagu laakiin malaaigtu ku dhex jiri malaaigtu ma amar diiday isagu amar diiday malaaigtu duriyad male isagu duriyad buu leeyahay maaha male laakiin wuu ku dhex jiray marka markii la diiday wuu diiday mwaxaan waxaan u sujuudaa buu yidhi axad aada ka abuurtay waxaa ka maqan cunsurka dhoobadu cunsurka dhulka iyo cunsurka dabku inuu ka dhoobadu ka fiican tahay waa qabow degan oo lagu noolaan karo wey dabsala lama noolaan karo wuxuu yidhi haddana wuu sii watayo kan aad iga karaamayseed iga sharfisay eed u sujuudi leedahay haddaad idibdhigto ilaa yowmi alqiyaama duriyadiisa waan duubsanoo waan dacayan bu marka waa kii ilaa yowm alqiyaama lagu dibdhigi maayo ilaa yowm almacluum maalin la og yahay waa dee nafkada dadkoo dhan khalqigoo dhan way dhimanayaan wadkur xusbaa layidhi id waqti qulnaa aanu ku nidhi lilmalaaikati malaaigta usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda aadam la sharfiyey fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliisa mooyaane qaala ibliis wuxuu yihi aasuduma waxaan u sujuudi liman axad khalaqta aada abuurtay min diinin dhooba aad ka abuurtay qaal wuxuu yidhi ara'aytaka bal waran haadaaka alladii kii karamta aad karaamaysay calaya iga karaamaysa oo iga sharfaysay lain akhartanii haddaad idib dhigto ilaa yowmi alqiyaamati laxtanikanna waan duufsan waan dacayan duriyatu duriyadiisa ilaa qaliila waxyar mooye qaala alla wuxuu ku yidhi idhab soco faman tabicka qofkii ku raaca oo minhu iyaga kamid ihi faina jahannama jahannama jazaakum abaalkiina marka famanta haddii lagu cadfo idhabta damiirka ku jira waxay noqon idhaabtag anta iyo famanta bayca kugu raaco minhum ka a marka in laga gooyaa fiican qaala alla wuxuu ui waihaab war sacuudi jannada ka baxweyne faman tabicaka qofkii ku raaca oo minhum iyaga ka fa ina jahannama jahannama jazaukum abaalkiina wey adi iyagaba jazaan abaal mawfuuran oo dhammaystiran wastafziz abaabul abaabul man istatacta qofkaad karto oo minhum iyada kamid bisawtika codkaaga waajlib ku caydhso calayhim dushooda bikhaylika fardahaaga iyo warajilika luguleydaada washaarikhum la wadaag fil amwaali xoolaha iyo walawlaada caruurta wacidhum u ballanqaad oo tamanisiin wamaa yaciduhum shaydaanu shaydaanku uma ballanqaadayo ilaa quruuran kada mooyaane wastafsiistisaadka waad garan kici dadka kicinta dadka la abaabulo ma arag kici nidkaa doonto marka waxaa la yidhi ee fardahaaga codkaaga horta dhawaaq codkiisu codkiisu waa inuu dadka waswaasiyo waswaas kusoo rido ama ku afkiisa ku hadlayahay uu dadka la dhex qaada wey waa cod shaydaan wey marka bikhayliga oo rijilka waxay ka dhigan tahay geed gaaban iyo geed leed buful yacni waxaad heli karto oo dhan samee baa la leeyahay marka fardana inuu leeyahay baa dhici karto jinki iyo insiga dad farda ahaan isaga uga dhigan shaydaanka iyo dad lug socod uga dhigan way ku jiraan jinkiisa cid alla ciddaa doonto adeegso caruurta la wadaag iyo xoolaha waxay ka dhigan tahay xoolaha la wadaag xoolaha waxaad ku dhiirigelisaa xaaraam inay ka tabcaan oo meel xaaraana ku bixiyaan la wadaag xoolihii yani ula arimi wey xoolaha caruurtana la wadaago waxaa weeye waladuzinaho kale ama yani caruurtoodi ay gaalnimo ugu sababoobeen oyna wax badhin oyna edbinin shaydaan baa ilan waxaasoo dhan ku waxaynaya marka waxaa la shaydaanka aadaankiisu waa waa eh, heesta lama dhegeysto heesta shaydaanka aadaankiisu waxaa la yidhi waa muusikada iyo durbaanka quraankiisu waa shicirka la qaadayaa la yidhi marka iska ilaali wey waxyaabaha sawtka uu ku kicinayo waa dhawaaqa iyo waxaan eh, dadka lala dhex socda iyo durbaankan iyo waxan waxaasuu dadka ku kicinaya wastafzid kici dadka kici oo abaabul man istadacta ninkaad karta abaabul oo minum iyo ah. bisawtika codkaaga ku abaabul codkiisa waxaa ka sawdkan durbaanka iyo heestaa ka mid a ah. waajilib ku caydhso calayhim dushooda bikhaylika fardahaaga iyo warajiliga lagu leeydaada wuxuu leeyahay dad u shaqeeyo wax alla wixii afka shaydaan ku hadlo dhan waa fardihiisii washaarikum la wadaag fil amwaali xoolaha oo xoolaha meel xaaraama inay ku bixiyaan kula taliyo ku dadaal wal awlaadi caruurtana la wadaago caruurta inayna diinta iyo barina ay xagga xumaanta u diraan la wadaag wacidhum u ballanqaad yacni tamani siiyo war aakhiraba ma jirta hadday jirtana idinkaa dadka ugu fiicane sidaa ku dheh wamaa yaciduhum shaydaanu shaydaanku uma yabooho uma ballan qaado ilaa quruuran kada mooya wuu ku kadinaya allah wuxuu leeyahay ina cibaadi addoommahaygu laysa laka kuuma sugna calayhim dushoo suldaanu wax awood umalid addoommahaygu dadka mukhlisiinta ah oo iimaanku ka dhab yahay shaydaan kuma duufsan karo yacni xataa hadduu dembi ka dhaco markaaba way ka tooba wakfa birabbika rabbigaabaa ku fila wakiilan ilaaliye iyo xaafid ahaan ilaahay baa ilaalin dadka muminiinta ee alla tala saartay shaydaanku ma duufsan kara abadan wey ee dadka shaydaanku duufsan karo waa dadka aan niyadoodu kalsoonayn ee shakiga qaba dadkaasuu shaydaan ku duufsan karaa in cibaadii addoommahayga laysa laka kuuguma sugna calayhim dushooda suldaanun awood wakafaa ku filan wakiil ahaan xaafid ahaan allah baa ku filan subxaana watacaala rabbukum rabbigiin dad yahow alladii allah weyi socodsiiya lakum idinka alfulka doonyaha filbaxri badda idinku socodsiiya litabtaquu inaad raadsataan oo dalabtaan min fadlihi risqigiisa inahu alla kaana wuxuu ahaaday raxiiman kii unaxariista bikum idinka allah subxaana watacaala nicmooyinkiisa waxaa ka mid a doontaasuu badda idiin dhex socodsiinaya doon boqol kun oo tan wada yaa badda dhex maraysa mana dhumbanayso xaggana wax ka qaadi xaggaana waxbay ka soo qaadi halkiila haddii lagu ridana salkay tegi waa ilaahay baa sidaa idin yeelay waa nicmuhu alla idin siiyey ood ku ganacsanaysaan waa ganacsiga tijaarada inaga badda markii la tallaabay iyo markii lasoo talla mid walbo tijaara la socota iyo riisqi baa la socda waa lagu noolyahay dad badan ku dhaqan inaga aan badda joogin baa ku dhaqan waxa badda ka soo dega marka allaha sidaa idin yeelay dee raaca baa oo aamina oo caabuda rabbukum rabbigiin alladii rabbiga weeye yusdii socodsiiyey lakum idinka alfulka doonyaha filbaxri badda socodsiiyey oo muxuu socodsiiyey litabtaquu inaad dalabtaan oo raadsataan min fadlihi risqigiisa inahu alla kaana wuxuu ahaaday raxiiman kii naxariista bikum ilaa saasuu idinku naxariiso maciishadiibuu idiin sahlay meelahaad ka kasban lahaydeen roobkiibuu idin siiyey ood ku tabcanaysaan xawayaankiibuu idin siiyey allaha sidaa idiin yeelay allaha caabudaa la leeyahay waidaa masakum duru dhib markuu idin taabto filbaxri badda dhexdeeda dalla waxaa lumi ood oo qalbigiina ka bixi man tadcuuna kuwaad caabudayseen ilaa iyaahu isaga mooye ilan weyn waa mushrikiin way la caabudayeen falamaa najaakum markuu idin nabadgeliyey ilalbari bariga idiin nabadgeliyo idin bixiyey caratum waad jeedsateen oo daacadii iyo xaqii iyo hoggaansankiibaad ka jeedsateen wa kaana alinsaanu dadku sidiisaba dabeecadiisa waxaa weeye kafuuran gaalnimo badni badda markay tagaan waxay ogyihiin alla mooye wax kaleoo nabadgelin inuuna jirin badda markay marayaan oo dooni ku kacdo markaasay dhihi wax kaloo wax inoo tari ma jira alla un maanta aan barino markii alle ay baryaanu alla soo nabadgeliyo dibbay haddana u noqonayaan oo xaqii way ka jeedsanayaan marka aayadaha soo socda yaa yaa tilmaantooda sheegaya abujahal wiilkii u dhalay cikrime abujahal cumar bin khadaab bay ilmaabti ahaayeen abujaalina cumar bin khadaab abtigi buu ahaay yaa markii maka la qabsaday yuu cararay baddan cas buu yimido doon xagga xabashida u soo socota yuu soo raacay doontiibaa dabayli ku kacdo biyo ku kaceen markaasay qoladii wadatay is yidhaahdeen maanta waxaan allahan ina nabadgelin karaa ma jira alla unaan baryo wixii kaleaan iska dayn markaasaan is idhi buu yidhi haddii meeshan oo kale alla mooye wax waxtari karaa jirin meel walbana waa sida ilaahayo waxaad igu ogaataa baan ku haddaad meeshan iga bixiso inaa nabiyullaahi maxamed gacantayda gacantiisa duldhiga oo raxmadiisii ka faa'iideysaa gabad xaaskiisa aydna way u fartay wuu soo baxay nabigu u mujaahid weyn buu ahaa markii dambe isagii khaalid bin waliid oo adeerkay ahaa waabihilma adeer ahaayeen laba mujaahid bay ahayn markii dambe marka waa sidaasoo markii badda ay ku kacaan waxay gaaladu qirsan yihiin iyo dadka baadilka ahi allama wax nabadgelin kala inuuna jirin waidaa masakum duru dib markuu idin taabto filbaxri badda dhexdeeda dalla waxaa lumi ood iloobaysaan maa tadcuuna waxaad caabudayseen ilaa iyaahu alla mooye falamaa najaakum markuu idin nabadgelyu idiin saaro ilalbari bariga acradtum waad jeedsanaysaan can ilxaqi wa kaana alinsaanu dadku wuxuu ahaaday kafuuran kii gaalnimo badan waxaan xusuusnahay beri meelaas qoray laydhaa aan joognay waxaa badba doonba badda ku dhacda ku rogmatay ninbaa marka ka baxay adu markii dambe marka baa u yimid oo soo bixiyey waxay noogu sheekeeyeen nin la socday wuxuu nagu yidhi markaanu doontii ay sidaa noqotay baanu sheekhi u yeedhanay bui sheekh hebelow sheekh hebelow markaa intuu shimbir noqday soo soo leexiyey markab soo leexiyey saasoo nagaga soo saaray bu <laughs> waa khatar ogow bal meeshii sheekii baa intuu shimbir noqday oo soo leexiye markab markabkii baan soo badbaadiye wirdi socday baa aniga saa igu marka afa aamintuma waxaad aamin ka tihiin an yaksifa inuu idinla idinla gooyo bikum idinkaa jaanibalbari bariga dhinaciisa bariga dhexdiisa aw yursila uu diro calaykum kurkiina xaasiban daruur xaasiban dabayl dhagax wadata uma laa tajiduu helin lakum idinka xaal uu sugnaada wakiilan ku idinka mas-uula am amintumas waxaad aamin ka tihiin an yuciidakum inuu alla idinku celiyo fiihi baxriga taaratan mar ukhraa oo kale oo fa yursila uu diro calaykum dushiina qaasifan tud wax walba burburiso oo midha riixi dabayla oo fa yuqriqakum biyaha idinku maasheeyo bisababi maashay sababti kafartum aad u gaalowdeen uma laa tajiduu markaa idaan helaynin lakum idinka xaal u sugna calaynaa dushayada tabiican dabagale nin yani wax ka qaban karo oo idiin soo aargudi karaa una jirin meeshan aayaddu waxay tii aayaddaa hore waa kii layidhi badda markii alla idinka saaro dib aad u noqonaysaan haddaad barrigaba laftiisa u baxdaan inuu alla barriga idinla gooyosan suuragal maaha layidhi haddaad badda ka soo baxdeen ood ku wax qaadan weydeen oo aada dib u noqoteen soo barriguba inuu idinla go-o soo suuragal maaha layidhi taa ma baad ka tihin inse mar kale aada badda dib ugu noqotaan soo suuragal maaho dabayl wax burburisaa idinku dhac soo suuragal maaha layidhi marka waktiga ay ka noqdeen uma qumanayn inay dib u noqdaan inay taa damba ku xisaabtamaan bay ahayd afa amintum maaamin baad ka tihiin an yaksifa inuu idinla gooyo bikum idinka alle jaanibal barri dhinaca barriga aw yursila uu diro calaykum dushiina xaasiban dabayl dhagax wadata suma laa tajidu aydaan helin lakum idinka xaalu idin sugnaa wakiilan mas-uul idin badbaadiye aydaan helin ama amintum mase waxaad aamin ka tihiin an yuciidakum inuu idinku celiyo fiihi baxriga taaratan mar ukhraa oo kale oo fa yursila uu diro calaykum dushiina qaasifan dabayl wax burburiso oo minad liixi dabayla oo fa uu idin maasheeyo bisabay ma kafartum gaalnimadaad gaalowdeen uma laa tajiduu aydaan helin lakum idinka xaaluu sugnaada calaynaa dushayada tabiican bihi ku idinka aarguda aydaan helin bu tabiic yani waxaa la yidhaha ruux dabagalay ruux dakana qaba ruux dabagali baa tabiicla wuu dabagalayo wuu ka argudanaya wax idin arguda heli maysaan walqad karamnaa waa sharfinay bani aadama waxamalnaahum waxaan ku xambaaray filbari iyo walbaxri labadaba yacni gaadid ay fuulaan baan u samaynay ka dhigan tahay warasaqnaahum waxaan ku arsaaqnay min aayibaati wax wanaagsan oo nadiifa wafadalnaahum waan ka fadilay ala kaiirin in badan oo miman khalqi kamida khalaqnaa aan abuuray tafdiilan ka fadilin alla subxaana watacaala wuxuu leey bani aadamka waan karaameeyey yadiisuu ku abuuray khalaqahu biyadihi wanafaka min ruuxii buu ku afuufay markaasuu wuxuu bani aadamku u yeelay caqli buu u yeelay suuradiisa umane uu taagan yahay iyo xubnihiisa wada kala mid walba siduu doon ku qabsan xawayaanka kale afkay wax ku cunaan afaradin bay kuso isagu si caadi u soconaya gacmuhu wax ku cunaa nadaafadii caqli baa loo yeelay adduunkaoo dhan ba isagaa xukuma bani aadamkaa xukuma marka sharafta loo yeelay waxay yidhaaheen qolada wax qortaaye cilmu nafsiga taqaanaa alcaalamu suqraa bay yidhaaheen haddii bani aadamka laga sheekeeyo sharafta uu leeyahay lagama soo jeedsan karo marka ilaah saasuu u karaameeyey waxyaabuu ku karaameeye waxaa ka mid a ah inuu bariga iyo baxriba gaadiid u siiyey oo bariga marka la joogo dameerihii iyo baqlihii iyo fardihii iyo geel baxriga marka la joogana doonyihii oo doonyuhu de hadda wada casri weeyaan dhacaan kale oo faytamiin kale oo waxaa leh xoolaha iyo xawayaanka kale afkooda cawska iyo geedaha iyo waxaa wada qoriga ah yaa ku cunayaan allah wuu sameeyey waxaa kaloo laga fadilay in badan oo khalqiga ka mid a ah. qolyaa waxay aayaddan u daliishadeen bani aadamkaa malaa'igta ka fadli badan xadiid aan u malayn inuuna aada saxiix ahayn bay sheegaano malaa'igta alla ku tiro yaa allah bani aadamkaad adduunka siisay oo guursado oo ku raaxaysta annagana aakhirana sii markaasuu alla yidhi bay yidhaahdeen kaan gacantayda ku abuur axadna kalamid dhigi maayo xadiidkaasu aada saxiixu ma aha marka malaa'igta iyo bani aadamka waxay u badan tahay malaaigta ka fadli badan malaaigta ka fadli badan bay u badan tahay allah wuxuu leeyahay walaqad karamnaa waan sharfinay bani aadama suuradiisaaba laga garan waxamalnaahum waan ku xambaaray filbari iyo walbaxri gaadiid baan u samayna wey ay barigii baxrigaba ku fuulaan fardihii iyo dameerihii iyo geeli iyo dooyihii iyo maraakiibtii warisaqnaahum waxaan ku arsaaqna min adayibaati wax wanaagsan midho fiican oo macaan oo nadiif oo siday dooni u dhadhamaya oo sida xawayaanka ahayn wafadalnaahum waan fadli siinay calaa kaiirin in badan oo miman khalqi kamida khalaqna aan abuuray tafdiilan fadli siin yoma nadcuu udkur xus baa la yidhi yoma maalin nadcuu aan u dhawaaqayno kulla unaasin dad oo dhan biimaamihim maca imaamihim kitaabkoodii imaamka tafsiirka ugu fiican waa in kitaab laga dhigo imaamkii hogaamin jiray baa loo yeedho oy la imanayaan dad baa ku fasiray laakiin biimaamihim kitaabka inoogu daa wal maalintaa iyada ah faman utiya qofkii la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyemiini midigta laga siiyo fa ulaaika kuwaasi yaqra'uuna way aqriyayaan kitaabahum kitaabkoodii walaa yudlamuuna laga dulmi maayo fatiilan qadra fatiilin timirta meesha dilaacsan ee lafta timirta ku jirta xuubka ku yaala intaa il ataa laga nuqsaamin mahay marka waxa weeye markii dadka kitaabka bidixda laga siiyo ilaahay tii u dambaysa may noqoto maxaad iisoo noolaysa buudhi tii kaleo midigta lagis ha umuqrau kitaabiya inii danantu anii mulaaqin xisaabiya fa u fii ciisati raadi saasay noqonaysaa wey marka maalintaa iyadaa bal xusuusnaada qof walba kitaabkiisii loogu yeedi oo loo wado kitaabkiisa midigta qofka laga siiyo kitaabkooday aqriyayaan iqra kitaaba walaa yudlamuuna fatiilan qadra fatiilin timirta xuubka ku dhegan ee dhexda intaa in leeg laga dulmi maayo yowma maalin nadcuu aanu u yeedhi kulla unaasin dad oo dhan biimaamihim maca imaamihim iyo kitaabkoodii faman uutiya qofkii la siiyo kitaaban kitaabkiisa biyamiini migta la siiyo fa ulaaika kuwaasi yaqri'uuna kitaabahum kitaabkooda akriyan iyagoo faraxsan walaa yudlamuuna laga dulmima fatiilan qadra fatiilin waman kaana qofkii ahaaday fii haadihi adduunyada acmaa kii indhale oon xaqa arkayni fa huwa isagu fi laakhirati aakhiro acmaa wuu indhala yahay wa adallu wuu lunsan yahay sabiilan wada ahaan adduunka qofkii indhala aakhirana u adduunka qofka indhale xaqa ka indhala iyo xujooyinkan iyo xaqa ka indhala sida kale indhaha wuu qabaay akranuu indhalayo masaalixdiisii ma garanay meeluu masaalixu raadsada ma yaqaan wuu indhalaayahay waxaa weeye jannada wuu ka indhalaayahay raaxada wuu ka indhalaayahay wax walba wuu ka indhalaayahay nin baa ku fasiray soomaaliya oo nin magac dheer ahaayo la yaqiino sheekh la dhihi jiray wadaadkii ibnu baas ahaaye sacuudiga ahaa ibnu baas de majliska madaxda ka ahaa yii waa isagaas yii adduunka wuu ku indalayahay aakhiran u indalaya uma cunasa ina lilahi allah wuxuu leeyahay waman kaana ninkii ah fii haadihi tan acmaa kii oo xaqa ka indhala oon arkaynin fa huwa isaguna fi laakhirati acmaa wuu indhalayaho ma garanayo wa adalu wuuna sabiilan wada ahaan wain kaaduu inuu xaal waxay sigeen liyaftinuunaka inay ku fitneeyaan can iladii kii kaa leexiyaan awxaynaa ilayka aanu waxyoonay litaftariya inaad ku been abuurato calaynaa dusheeda kayrahu kii lagu waxyoodo kayrkii idan haddaad saa yeeli lahayd oo iyaga raaci lahayd latakhaduuka waxay kaa yeelan lahaayeen khaliila saaxiib bay kaa yeelan qoladii reer haqiif markii dee dagaalkii xunayn iyo reer haqiif yaa waxay yidhaaheen yaa rasuul allah hal sano islaamnimada naga dibdhig asnaamtana ku shaqaysano marka asnaamta waxyaabaha loo keenay lagu soo siyaadhanaya aanu urursano xoolo badan yeelan yaanu markaa iyaga burburin intaa noo kaadi waanu ku raacayna waa muslimayna markeed naftu nabigu inuu yeelo ma damcin laakiin dee naftiisa waxay ku soo dhacday war waxaan waxaanu ama wax fiican yahay baa naftiisa ku soo dhacday markaasaa laleeyahay way ku sugan inay ku leexiyaan waxaa kaloo ugu dareen waxaad tidhaahdaa markaa tidhaahdo maxaa sidan aad qolada ugu yeeshay alla ifaradhibadaha marka nabigu marnaba qalbigiisa kuma soo dhicin inuu raace laakiin de nafu bani aadamo markay u ballan qaadaan reeraha dhan inay muslimayaan haduu saa u yeelo in yar waa laga yaaba inay qalbigiisa kusoo dhacday marka waxa weeye haddaad sidaa yeeli lahayd waxbaa ku gaari lahaa baa l weynu xaalinshaani kaaduu waxay sigeen layaftinuunaka inay ku fidneeyaan oy kaa leexiyaan can iladii kii owxaynaa ilayka aanu waxyoonay litaftariya inaad nagu been abuurato calaynaa dushayda kayrahu kaa lagu waxyooda kayrka inaad ku been abuurto aad iyada tidhaa waxaan allah ay amray yay sigeen waidan haddaad saa yeeli lahayd latakhaduuka waxay kaa yeelan lahaayeen khaliila saaxiib haddaa waktigan xaadirkaa qof kasta oo gaal jecel yahay haddaad aragto inuu gaalka jecel qof kasta oo gaal jecel yahay haddaad aragto hataa tatabica milata waluulaa an abbatnaaka haddaanaan ku sugin oonaan ku adkaynin laqad kidta waxaad sigi lahayd tarkanu inaad u leexatay ilayhim xaggooda shay-an shay qaliilan leeya anigaa ku sugay buu alla leeyahay annagaa ku sugnay in yar inaad u leexato suuragal bay ahaan lahayd markii nafta bani aadamka la eego nabigu marnaba leexan maayo laakiin allah baa ku adkeeyey xaqii uu hayey buu ku adkeeyey laakiin nafta markii la eego wax yar inay u yargarooda waa suuragal laqad kidta waxaad sigtay tarkanu inaad u leexato ilayhim xaggooda shay-an shay qaliilan oo yar idan haddaad u leexan lahayd la adaqnaaka waan ku dhadhansiin lahayn dicfa alxayaati dicfa cadaabi alxayaati nolosha cadaabkeeda oo lama laaban wa dicfa xayaatilmwa dicfa cadaabilmamaati dhimashada cadaabkeedaoo lalaaban uma laa tajidu heli maysa laka xaaluu kuu sugnaaday calaynaa dusha iyada nasiira mid nooga kaa gargaar haddaad in yarsaa hel ileeli lahayd saasaa kugu dhici lahayd marka macnuhu waxaa weeye nabiga sidaa marka laleeyahay innagaa layna sheegaya dadkaa la sheegay ee nabigu marna sidaas suuragalka ma aha ee markii nabigii maxamed ahaa sidaa lagu yidhi adigu maxaad isu malayn gaalada xaggeeda u leexato maxaad isu malayn meesha ku jira idan haddaad sidaa yeeli lahayd oo leexan lahayd laadaqnaaka waan ku dhadhansiin lahayn dicfa alxayaati dicfa cadaabi alxayaati nolosha cadaabkeedoo labalaaban wadiicu cadaabi lmamaati dhimashada cadaabkeedoo labanlaaban uma laa tajidu ma helaysid laka adiga xaalu ku sugnaaday nasiiran gargaari calaynaa nooga kaa gargaari ma helaysid bu alla leeyahy subxana watacaala subana wataala